قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan ku jirnay kitaabkii xilyaةu طaalib الcilm marka kitaabka nuskhada aan shaqlanayn waxaa fiican qalin rasaasi ka qaaatid markaan akrinayo inaad shaqashid maaratay meelaha qaarkood eh, laga yaabo shaqalku inuu muhiim yahay inkastoo meelaha qaar uu shaqlay laakiin had jeer kutubta oo la akhristo waxaa fiican in wada shaqlan yihiin eh, sidaa darteeda nusqadan maadaama aysan shaqlanayn waxaan isku dayi doonaa insha allahu inaan inta shaqalno daabacno ayaan isku dayi doonaa leanna waxaan baaray nusqa sharaxan nusqa shaqlan dhammaanteed oo eh, ayaan baaran waayey xaqiiqatan kitaabka eh, markuu matn cilmi waxaa weeyaan in la shaqlaa fiican kitaabku waa shaqlan yahay eh, marka hadda markaan akhrinayaa waxaa fiican qalinka dusha uga qoro saan hadda ka hor qoraalka aan qorayna insha allahu tacaala hadhoweytaan aruurin doonaa markii la muraajaceeyo markaan kitaab baxo waxaan ircaadsian hadda casharka akrinayno isaga oo aan sharaxnay baan maarata ayaan ayaan keenayaa si aad maarata usii qaadateen ciddi rabto iska ka qaadateen kabacdina aad mulaaxada ku qora kii hore waxa ii celiyey ma jirto mulaaxada hore aan u bixinay markaa soo akriya waxaad aragtiin oo khalad madbaci ah ama khalad fikradeed ah ama maaratay shaqal qaldan ah soo muraajiciya insha allah si aan isu caawino hadhowto maarata markuu kitaabku noo dhamaado lacala waxaa dhici karaya isagoo shaqlan inaan in daabacno insha allahu tacaala <clears throat> waa casharkii labaad oo kitaabka xilliga aalibcilmiga waxaan ku jirnaa weli muqadamadii iyo hordhicii baan ku jirnaa mualifku raxmat ullaahi caleyhi wuxuu ka hadlay martuu aad in loogu faraxsan yahay da-yarta cilmiga dooneysa oo soo laabatay iyo soo noolaashada cilmiga sharciga oo soo noolaaday in wax lagu farxo ay tahay laakiin iyadoo farxadda noocaasi ay jirto haddana waxaa dhici kara qofku inta uu cilmiga doonayo inuu aafo kale ku dhaco ayaa dhici karto xadgudub iyo fikrado qaldan iyo wadooyin qaldan iyo manaahij qaldan inuu ku dhaca dhici karayso qofku intuu cilmiga doonayo oo laba meeloodba kasoo geli karta cinda atacalum qofku waxaa weya taxamul alcilm cilmiga markuu baranayo inuu manaahij qaar ah oo qaldan qaada dhici karaysa dhinaca kale waxa weya cinda aladaa markuu gudanayo cilmiga gudbinayo laftigeeda inuu wado qaldan qaado oo fikrad qaldan oo gudbiyo firadu ku tarbiyoobay ayaa dhici karaysa buu leya maartay mualifku markaa asagoo arintaa ku dadaalaya waxaan hadda kahor ka alifa buu nagu yiri waqad jacaltu dawca aydiihim yani gacmaha waxaan u geliyey shay la gaari karo oo gacanta ay ku qaadan karaan si sahlan waxaan gacanta u geliyey risaalatan fi tacaalum waa kii mualifku yiri raxmat caleyh risaalada oo ku saabsan qofka cilmiga maaragtay iska dhigaya inuu caalim yahay laakiin aan caalimka ahayn risaalad ka hadlaysa taasoo takshifu faydayasa oo cadaynaysa almundasina kuwa ku qarsoon beynahum ay beyna ulaabi cilm ulaab cilmiga dhexdooda kooxda marat ku dhuumanaysa oo iska dhigaya culimada inaan cadeeyo daraaddeeda waxaana keenaya risaalaasaan u alifay khashyata an yurduuhum inay halaagaan ayaan ka cabsanaya ulaabu kooxdaasi cilmiga sheeganaya lakiin cilmiga aan lahayn oo wayudayicu ay lumiyaan calayhim dushooda amra diinihim diintooda arrinkooda ay ka lumiyaan oo wayubaciruu ay ka kala daadiyaan masiiratam socodkooda fi alabi cilmiga ay doonayaan oo fayastulluuhum ay qaataan oo dafaan walxaal hum laa yashcuruun ayagoo garaynin taas waa meesha casharkii saas hore u ahaa marka wuxuu leeyahay <clears throat> maadaama risaalo tacaalumka ku saabsan hore aan u alifay waa risaal fiican umaarto daabacaan aada u fiican weeyaan maxaa caalimka iyo caalim sheegashada qofka sheeganaya inuu kala cadaynaysa darteed ma garanaysaa maanta marka kitaabkan labaad buu leeyahay ayaa alifay tacaalumka risaalatu tacaalum baa ka horeysay mualifka wixii ku bixiyey kamid ah markuu risaalaadkooda culmaaska dhigaya oo ka hadlayay ayaa waxaa ku kestay maarata ku bixisay arrintaasi inuu daalibulcilmiga laftigeeda xiliyadiisa ka hadlo iyo akhlaaqdiisa markaasuu risaalan uu ka dabamariyey maarata marka risaalan buu ka hadlaya walyowma maanta oo la joogo yani maanta ka hadlayo maanta rasaa qorayo walyowma maanta akhuuka walaalka walaalka ujeeda waa kee akhuuka walaalka mualifka waaye sheekh bakar abu zayd raxmat ullaahi caleyh ayaa wuxuu ku walaalka waxa weyaan culimadu waa saas weyaan tawaaduc aalib cilmiga walaalkiis weeyaan muslimka walyowma maanta akhuuka walaalka daalibulcilmigow yashuddu wuxuu ku xoojinayaa cadudaka cududaada wuxuu ku xoojinayaa yashudu wuu xoojinayaa baan odhan cadudaka cududaada u xoojinayaa maanta walaalka waa ku taageeraya yani waa yahudu wuxuu qabanayaa biyadika gacantaada ayuu maanta gacanta ku qabanaya haddaan ku lehay gacantaan ku qabanaya macnadu waa maxaa ku taageeraya waa ku gacan qabanaya haddaan ku ihahdo maarta yani aakhudu biyadika bimacnaa usaaciduk Ah, qofka maarata waxba aan garan karayni ama indhahala haddaad gacanta qabato waxa weeyaan mahalikada meesha dhibaatada jirta ka dhaafsiinaysa marka walyowma akuuka maanta walaalka yashuddu cadudaka cududaadu xoojinayaa yuqawiika wa yu'aasiruk ayaa loo jeedaa waa ku taageerayaa maxaa marka cududa keenay liana alquwata tufcalu biwaasitati alcadud awood markaa rabto inaad maarata aada qabatid waa inaad cududaad la isticmaala ma garanaysaa cududaada isticmaalaysa waa makaan اquw cududa bani aadamku qofka marka ku taageeraahi awood buu kugu taageeraya caduda الshajara ayaa la yihahdaa ida stacmala fiiha bquw ida stacmala fiiha quwa geediibu maarata laa tucdad الshajara sida xadis kuso arorto yani xoog lama gooyo maxaa yele waa geedaa goyntooda u baahan taha cudud in la isticmaalo malifum wuxuu ujeedaa alyooma akhuuka yashudu cadudaka bimacnaa yuaazirak maanta waxa weyan waa ku taageeraya oo waxa weyan awood buu kugu taageeraya wayakhud wuxuu qabanayaa biyadika gacantaada ayuu qabanayaa ay musaacadatan lak adoo kusoo ku taageeraya oo fa sidaa darteed si ku taageerayo marka ka hadlaya seebuu u taageereysaa seed maaratay maanta maarata gacanteeda u qabanaysaa fa waxaan yeelaya fa bisababi dalika sidaa darteeda taageero darteeda iyo kaalmayn aan ku kaalmaynayo ayaan fa waxaan yeelayaa dawca banaanika farahaaga ayaa waxaan kuu gelinayaa risaalatan risaalad ayaan kuu gelinayaa risaaladaasoo taxmilu xambaarsan asifata alkaashifa sifadii faydeysay lixilyatika adiga akhlaaqdaada ayaan gacanta kuu gelinaya hormaanta fa ajcalu waxaan yeelayaa dawca banaanik banaan waa anaamil weeyaan sida la yaqaano fa ajcalu dawca yani fa ajcalu asalka ereyganoo kale markuu isticmaalaya iltifaat buu sameeyey oo asal geyb buu ka hadlayay wax maqan alyowma akhuuka ayuu ahayd fayajcalu inuu yihahda asalku ahayd leanna walaalkaa buu ohanay laakiin iltifaat buu sameeyey walaalka ujeed inu asaga yahabow si cad u caddeeyey waana nooc balaaqi aho qur-aanku u hada jeer isticmaalo walaqad akhada allaahu waa mayb waa maqan yahay soo maa akhada allahu mihaaqa bani israa'iila wa bacanaa xuduur baa laga dhiga waaan soo waaan usoo saarnay minhum ina cashara naqiiban baa kasoo dooranaya bacanaa anaga kasoo dor waaa leeyahay walaqad akhad allah fabaca allahu in laydhaa bay ahayd lakin waqad bacana iltifaat quraanku aad bu isticmaala waa nooc maarata balaaqi ah weeyaan marka hadalkiibuu leexiyo walaalka waa ku taageerayaa ayuu asarku ahaa markaasuu wuxuu yeelayaa inay ahayd faajcalu hadda waxaa weya mutakalim asagaabaa hadlaya faajcalu waxaan yeelayaa dawca banaanik faraha waxaan kuu gelinayaa ajcal dawcadaasi waa mafcuulu awalkii oo jacla ajcalu faacilku asaga dawca waa mafcuul awal jacala laba mafcuul bay qaadanaysaa meeshaan ajcalu waxaan yeelayaa dawca banaanik banaan waxa weeyaan waa banaana ayaa mufradkeedu noqdaa banaana ayuu noqda mufradkeedu marka waa jamc banaana la jamciye baa banaan lagu jamciyey banaanna waxaa la yihahdaa faraha foodooda balaa qaadiriina calى an nusawiya banaanahu okay marka faraha kitaabka fara waxuu ka hadlaya maadaama kitaab waxa uu ku uu yahay kitaabka yuqalabu bilbanaan faraha lagu gedgediyaa markaad rabto kitaabka inaad maarta aad gedisid oo akrisid marka w ku yihahda banaankaan kuu gelinaya gacantaan kuu gelina raba hadda inu yihahdo wa min baabi dikri اljuzi wa iraadat اlkul marka hadda gacantaan kuu gelinaya meeshu ohan lahaa ayaa waxaan ka dhiga farahan kuu geliya buu leeya maana faraha waa meesha isticmaalaya waa aaladii ou gacmaha ku gedgedin laha kitaabka markuu qofku gedinayo marka dawcaduna waa kitaab aan culays lahayn oo ku dhibaynin kaanahu yudiicuk kitaabku inuu ku adeecayoba ou sahlan yahay maalifka dhigayo oo aad gaari karaysid marka faajcal waxaan yeelayaa dawca banaanika farahaaga adeecitaankooda yani faraha waxaan kuu gelinaya oo gacantaan kuu gelinaya ujeedaa risaalatan risaala risaaladu waa kitaabka yarka ah hadda aan wadano mualifku aan akrinayno mualifku risaala ku magacaabay awalna waxay weyaan risaala kitaabka yarka xajmigiis yarkaa ah, risaala ayay ohan jir maanta xaqiiqatan kitaab waa waa ujeeda waa ma weyna kitaab aad u weyn ma aha sadaba risaalo ugu magacaabay laakiin macnihiisu aad ba u weyn waa kitaab aad casiiz u ah oo macno fara badan oo sheikh mualifku raxmat ullahi caleyh uu ku aruuriyay ad arki doonto oo aad muhiim u ah kitaabka weeyaan faajcalu dawca banaanika risaalatan waa mafcuulkii labaad oo jecla weyaan faajcalu waxaan yeelayaa dawca banaanika risaalatan risaalad baan yeelaya risaalada waa kitaabkan yarka ah risaaladiiba marka ayuu laftigeeda sifaynayaah tilmaamaya markaasu wuxuu leeyahy risaaladaasoo taxmilu sida asifata alkaashifa sifadii wax cadaynaysay tuwadixu maa taxtaaju min alxilya saasaa loo magacaabaa sifa kaashifa markay culimmadu yidhaahdaan sifooyinka wax marka la sifaynayo oo la tilmaamayo ayaa noocyaal fara badan bay uqeybsamaan sifada marka la sifa alkaashifa waa sifada cadaynaysay sifada loo jeedo sifa alkaashifa waa sifada shayga lagu tilmaamayo waaqicigiisa isuu yaha cadaysa laakiin aan shardi u ahaynoo mafhuum aan laga qaadan karinin fiiri ilaahay hadalkiisa subxaana wa tacaala markuu ilaahay yihi jala wacalaa ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum ajiiba alla iyo rasuul idaa dacaakum rasuulku hadduu idinku yeero limaa yuxyiikum wixii idinka idin noolaynaya macnaheeda laga fahmi maayo nabigu hadduu idinku yeero wixii idin noolaynaya laga fahmi maayo hadduu idinkugu yeero waxaan idin noolaynin ha ajiibina laga fahmi maayo laakiin waxaa la sifatun kaashifa la yidhahdaa sifadan oo kale mafhuum ma laha ee waxa weeyaan nabigu wuxuu ugu yeerayo dadkaba waa wax nooleeya sidoo dhammaantood marka sida cilo oo kale loo isticmaalay sifatulkaashifa oo la yidhaahdo idaa dacaakum hadduu idinkugu yeero limaa yuxyiikum liannahu yuxyiikum adinka iyadu nooleynaya oo kale weyaan ah, maslaxadiina ayuu maarata ayuu ka hadlayaa walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yaduruka walaa yanfacuka laga fahmi maayo wixii maa garanaysa inay jiraan wax kale inaad caabudi kartid hadday maarata isu ku dhibaynin eh, hadday maaratay eh, ama aysan ku anfacayn laga fahmi maayo maa laa yadurka wa yanfacuka laga fahmi maayo inay shay kale jiraan laga fahmi maayo liannahu laa yanfacuk walaa yaduruka oo kale weeyaan maxaa yeele ku anfici maayo kuna dhibi ma karayo waxaa la ka soo haray oo kale weeyaan waa sida cillo oo kale sifadaasi culma waxay u yaqaanin sifatun kaashifa oo shayga waxay caddaynaysaa yacni xaqiiqadiisa sidaa jirta ayay caddaynaysaa marka risaaladan wuxuu leeyahay waxay ku caddaynaysaa xiliyadaada iyo akhlaaqdaadu nooca ay tahay oo lagaga baahan yahay ayay caddaynaysaa sidaas baan gacanta ku gelinaya taxmilu waxay cadaynaysaa sifat alkaashifa sida sifada iyo tilmaanta faydeysa lixilyatika adiga akhlaaqdaada xilyadana waxaa loo magacaaba xilya hore usoo marnay maa yutaxallaa bihi waxa laysku qurxiyo weeyaan laakiin xilya waxaa loogu magacaabay lannu akhlaaqdu aday ku qurxinaysaa akhlaaqdu waa sharaftaada weeyaan waa noloshaada fahaa anada waa kan anigu ajcalu waxaan yeelayaa sina alqalami qalinka afkiisa ayaan calى اqirطaasi ayaan saaraya waa macnaheedu waxa weyaan hada awaan shuruuc meesha yirahdn kale weyaan haddaan qoraalkii bilaabayaaba aan kuu qorayaa risaaladii oo kale ayay udhigantaa ma garanaysaa qirdaasku waa kaakid ayaa la yihahdaa ama waraaqaha ayaa qirdaaska la yihahdaa wax lagu qoro marka haddaanba qalinka afkiisa warqada saaraya macnaheed udhigantaa haddaan bilaabay inaan qoro kitaabka oo kale udhigantaa fahaa anada waa kan anigu ajcalu waxaan yeelayaa sina alqalami sin waxaa weeyaan waa afka qalinka sina alqalami qalamka afkiisa ayaan waxaan yeelayaa cala alqirdaasi kaaqidka warqadda ayaan saarayaa ee fatlu akri ardayow maa arqumu laka waxaan adiga kuu qorayo akri ancama allaahu bika caynan allaha kaa dhigo mid ishu ku qabowsate mid fiicanoo toosayo indhuhu ku qabowsadaan allaha kaa dhigo waxaa jira aalib oo indhuhu ku lagu qabowsado oo wada xaqa hayo oo ahludiin oo maarata iyo mid laga naxo sidiisa maarata qabqabdiisa iyo qacdiisa iyo kharibaadiisa laga naxaa jira marka wuxuu kuleeyahay kitaabkan akhri ilaah waxaan kaaga baryayaahe aalib cilmiga alla ku anfuco inaad noqotido indhuhu ay kugu qabowsadaan ciddii ku aragta ay maarata kugu raaxaysato xaqa a ku taagan tahay iyo khayrka aad sheegeysa nacam fatl waxa weeyaan akri ficilka amarka maaratay ma arqumu min araqam waraqiimi kanuu min aayaatina raqamka shayga markaa qoraysaa la yidhaha kitaabun marquum oo kale bimacnaa kitaabun musajal laakiin raqam baa la socdo waa nidaamsan yahay shayga la nidaamiyo ee qoraalka maarata numberka ku socda ayaa la yihahda maarata erga meesha laga keena kitaab nidaamsan ayaan kuu qorayaahoo isku xiga fatlu akri maa arqumu laka waxaan kuu qorayo ancama allaahu ilaah ha kuu nicmeeyo bika adiga caynan min jihati alcayn ishii ku aragtaaba miday ku nicmaysato oo may ku qabowdo allaha ka dhigo subxaana wa tacala ayuu leeya maarta yani ancama allaahu caynan raaika ujeeda ishii ku aragtaa ha kugu maartay qabowsato waxaa weya marka kitaab iyo risaalo gacanta uu geliyo iyo duca uu kuu duceeyo labadiba isu kaa daraya ah, waxayna kamid tahay naxariista culimadu saas weeyaan duco iyo kitaabki wadadana waa kuu cadaynaya ilahay maarata ku anfac buu leya maarta eh, hadduu bilaabay marka hadalka waxuu leeyahay laqad tawaaradat way isuu kaalmaysay oo ay ku aroortay muujibaatu sharci sharcigu waxyaalaha uu waajibiyey yani muujibaatu sharci maa awjabahu shaaric adilada qur'aanka iyo sunnada ayaa waxay isugu kaalmeeyeen calى ana taxallii in laysku qurxiyo bimaxaasin اlaadaabi aadaabta wanaagsan iyo wa makaarim اakhlaaqi akhlaaqda sharafta leh iyo qiimaha leh iyo walhadyi toosnaanta alxasan ee wanaagsan walhadyi alxasan hanuunka wanaagsan iyo wasamti saalix wadada wanaagsan oo la qaado asamt saalix yani alhay-atu saalixa qaabka wanaagsan ayaa waxay isu kaalmeeyeen inay tahay simatu ahli slaam dadka ahlu islaamka calaamadooda inay tahay ayay nusuusta isu kaalmeeyeen simatu waa khabarkii yani anadaasi weyaan ana taxallii bimaxaasin aadaab wa makaarim اakhlaaq wاlhadyi اxasan wاsamti الsaalix simatu waa khabarkii maarta ah, simatu ahli اslaam anadaas marka khabarkiisaas weyaan intan kalena waa isku cafay bmaxaasin aadaab makarim akhlaaq wa hadyi xasan wa waa kuwada cafayhi wa iskuwada cafayihim marka wuxuu kuleeyahay laqad tawaaradat dhab ahaantii tawaaradat min alwuruud waa soo arooritaanka maxaa yeelay nusuusta ayaa waxay ku shubmaysaa hal meel oo keli ah ayay isugu kaalmaynaysaa macnaa tawaaradat waxay udhigi kartaa meeshan oo kale tadaaharat oo kale liannaha waradat fii bawtaqatin waaxida fi makaanin waaxid laqad tawaaradat waxay ku aroortay kusoo shubantay muujibaatu sharci shareecadu maaratay waxyaalaha ay waajibisay muujibaatu sharci jamcu muujiba oo jiimta la hoos dhigo wahiya maa awjabahu shaaric shaaricu wuxuu waajibiyey ayaa loo jeedaa ayaa waxay isu kaalmeeyeen oo wixii sharcigu amray oo nusuustii iyo waxay isu kaalmeeyeen calaa ana taxallii in laysku qurxiyo bimaxaasin alaadaab aadaabta wanaagsan iyo wamakaarim alakhlaaq akhlaaqda fiican iyo walhadyi alxasan iyo maaragtay hadyiga wanaagsan qofka haddii lagu yidhaahdo hadyigiisu waa wanaagsan yahay siiradiisa iyo dhaqankiisa fiican baa loo jeedaa hadyu salaf marka lagu leeyahay waa salaf say u dhaqmi jireen weeyaan wadadii wanaagsana ay qaadi jireen oo akhlaaqda iyo ilaalitaanka iyo diinka iyo khashyada iyo taqwada ilaahay subxaana wa tacaala hadyiga wanaagsan iyo wasamti saalix wadada wanaagsan oo xagga caqiidada iyo aaminaada iyo hay-adda qaabka sare qofka ka muuqanaysa hadigaas wanaagsani waa simatu ahli islaam ahluislaamka calaamadda ay ku caanbaxeen dadka ahluislaamka weeyaan waxay kaloo wa ana alcilma xaggaasaa ku cadfaysaaho wa ana alcilma waqad tawaaradat waxay ku soo aroortay kamaa tawaaradat say isuu kaalmaysay nusuusta qur-aanka iyo sunnadu ana alcilma cilmiga sharciga ah cilm almucaraf bilaf walaam waa cilmiga sharciga weeyaan ana alcilma cilmiga sharciga ah wa huwa cilmiga sharciguna ahmanu duratin jawhar midka uu qaalisan weeyaan fii taaji sharci sharciga taajkiisa almudahari ee la dahiray sharcigu wuxuu leeyahay darajooyin darajo waxaa jira saraysa oo taaj oo kale ah lannahu sharciga wuxuu u yeelay taaj buu u sameeyey taajkuna waxau tusinaysaa shayga meesha ugu sareyda inay tahay tan kale taajku wuxuu tusinayaa sharafnimada sharciga islaamku iyo diinta islaamku waa daraajooyin cilmigu wuxuu ku taagan yahay taajka ugu sareeyu kamid yahay yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilm darajaat si ilah yihi subxaanah wa tacaala cilmi waa wara waa waxa wey miraahu nubuwa nabinimada la dhaxlo weeyaan wiraasada weeyaan saas darteed wuxuu u sameeyey ka dhiga cilmigu marka islaamka loo fiiriyo meesha ugu sareyda inuu yaho taajiyo oo kale weyaan marka u fiirso macnahaas u ujeedo wuxuu yihi وأna الcilma yani waqad tawaaradat الnusuus nusuustu waxay isu kaalmaysay tawaaradat muujibaat sharci ana alcilma cilmiga sharciga ah waa marka wuxuu geliyey jumla ictiraadiya ana alcilma cilmiga sharciga asalkooda wuxuu ahaa ana alcilma cilmiga sharciga ah laa yaslu ma gaarayo ilayhi cilmiga sharciga ah ila almutaxalii mid isku qurxiya mooyaane biaadaabihi aadaabta cilmiga sharciga ah almutakhali ee iska mariya oo banaanka ka mara can aafaati musiibooyinka cilmiga ou leeyahay qofkaa mooyaane qof kale cilmi ma qaadan karo mana gaari karayo asalku saasuu ahaa lakin wuxuu soo dhex gelay jumla la jumla ictiraadiya saad aragtay labada calaamadood u dhex sameeyey markaasuu yihi wa ana alcilma cilmiga marka cilmigu raba inu kuu fasiro oo ku ammaano wa huwa cilmiguna ahmanu duratin jawhar iyo lulu midka ugu qaalisan weeyaan fii taaji sharci sharciga taajkiisa almudahari ee la dahiray sharciga buu taaj u sameeyey waxaa la yidhahda duraduna waxaa lagu jamciya durar waana allulu alcaiima jawharta weyn baa la maarata ayaa la yihahda asalkeeda marka cilmigu oo ah sharciga meesha ugu sareyda uu qaalisan laa yasulu ma gaarayo ilayhi ila alcilm cilmigii ma gaarayo ila almutaxalii qofka isku qurxiya mooyaane biaadaabi aadaab alcilm cilmiga aadaabtiisa mualifku in badan buu ka hadli doonaa aadaab alcilm yan kitab waxbu alifa saas weyaan laakiin yaa ii sheegaya aadaabta cilmiga wax ka mid ah yaa ii sheegay tafadal cabd asabru maa shaa allah haye daahir asidqu ah, run la sheego waxaa ka mid ah ataxamul alistimaac eh, waxaa ka mid a ah ma garanaysaa atadbiiq alcamalu bihi in lagu dhaqmo eh, waxaa ka mid a ah ma garanaysaa cilmigu inuu uhufee eh, asabru calaa tacalum اcilm sa ninkaa cabdalla u sheegay in lagu sabro ma garanaysaa cilmiga marka aadaabta uu ka hadli doono mualifka maaratay raxmat ullahi caleyhi ayaa ka hadli doona aadaabtaasi faraha badan cilmiga uu leeyahay laakiin qofkii aan cilmiga aadaabtiisa qaadinin iyo akhlaaqdiisa waxa weya cilmi ma gaaraya buu raba inu ku ihahdo dhinaca kale hadduu akhlaaqdiisa qaato waxa weyaan waa inuu ka iska ilaaliya aafaadkiis aafaadku iyo waa iska soo horjeedaan akhlaaqda iyo aafaadka Eh, soo arki mualif u kaxayn doono marka qaarkood wuxuu ukaxaynayaa iska soo horjeed maarata aafaad akhlaaq ay ka soo horjeedo aafaad kale ma garanaysaa marka min aafaat alcilmi waxaa kamid a ah atakabur isla weynanka eh, alriyaa istususka atacajubu anaa ma garanaysa o akrinaya kaliya aqaana nin waxaad arkaysaa wax yaqaana laakiin aan la yaabis dhaqankiisa ma garanaysaa iyo sida ma garanaysaa ilahay ka magangelaysa subxaana wa tacaala marka cilmigaasi cilmi ma aha cilmi waa cilmiga qalbiga taabta oo qofka khashyada u hogaansamo eh, maarata taabta fufudaydkaa ka mida beensheegaa ka mida eh, maarata xanta iyo beentaa ka mida iyo wixii lamida aafaad fara badan oo maalifku ka been xisbinimada iyo tacasubka gruub gaara ah, muslimiinta dhexdooda lakala qoqoobaa ka mida gruub gaara ah, maarata loo tacasubo waxaa ka mida ma garanaysaa dadka ilahay maarata lagu dhe waxyaala fara badan ba maarata maalifku raxmatullahi aleyh kitaabka uu kami ka sheegi doonaa oo min aafaat ilcilmi cilmiga maaratay aafooyinkiisa qofku waa inuu labadaba eh, maaratay ilaaliya min xayu anahu yataxalى biaadaabihi aadaabta cilmiga ayuu isku qurxinaya ataxali biaadaabihim wajanib اآkhar laabuda an yatakhalى can aafaatih musiibooyinka cilmiga uu leeyahay waa inuu ma garanaysa qofku waa inuu iska ilaaliya oo faraha badan oo kitaabkaba loo gudbay walihaada sidaa daraaddeed maadaama aan ku heshiinay qaacidada ah cilmigii sharciga ahaayo wanaagsanay inuu qofku uusan gaarayn markuu cilmiga dalbayo hadduusan akhlaaqdiisana ilaalin aafaadkiisna u iska ilaalin magaraysa shuyuukhda soomaaliya nin ka mid ahaa oo dadkii iska ahlu ilaahiga ahaa laakiin nin caalimu murabi buu ahaa culimada somaliya hore togtog ka mid alla naxariistee wadaad culimada ka mid oo hadda waxyaalo dad oo tarbiyeeye ay faafeen adduunka maanta soomaalida ku faafsan yihiin ayaa wuxuu arkay inuu yahay nin aan maaragtay xalaal miiran oo cilmigu uusan xakamayn oo xertou soo saaroba niman nagnaglayaal ah oo meel laga galo lahayn ay yihiin maarata muran keli ah. xertiisu inta saas u fiiriya wuxuu ihi war sheikh hebel maalintou xerta ahaay ou xeraysanayo cilmiga baranayay mandasku meeshuu ku jilay ma garanaysin buu ku yiri xertou weydiiyey jilashada waxa laga yaabana qaarkiin adna ah aqoon meesha qofka ku jilan yahay waxa weeyaan meeshuu raashinka ka cuno ninka xerta xerowga markuu yimaado oo reer u yimaado sheekha usoo xeraysto berigaas ma jirinin cid kaleo kafaalo qaas waxsiinaysa meel fog buu ka yimi reer baa lagu dari jiray jir reer hebel maandhow marata raashinka la soo cun marka nin xerta kamid ah lagu daraya la soo qaday la soo cashay cilmigan ma faru bu noqon jiray marka reer hebel baa jiray baa la ohan jiray ninkan yani raashin bay siiyaan ayagaa maarata kafaaladiisi hebel ku jiran ya hebel ku jiran soomaligasaas isticmaali jir maarata ah, ya ah, ma tacawa ninka waa raashinka siiya weya ah markaasuu weydiiye war ninkaani meeshu wax ka cuni jiray marku yaraa markuu xerta ahay ma garanaysiin nin baa xerta kamid a ah soo bood wuxu ur sheekow eedadiis xaliimo goox oo nin talyaanihii qabay ayuu ku jilaay bu maarta <laughs> eedadiis xalimo goox oo nin talyaanihu qabay tale ufuursha talyaan wax guursade gaal ah ayuu wax ka cuni jiray bu markaasu wuxuu ku uri ninkii maalintuu xerta yahay aan xalaalta miiran oo xalaasha cunin cilmigiisu musiiba ku noqdaa ummadda markaa saasaa keentay rukuucda inuu soo saaro maarata waa qofku marku xilmiga qaadayo xaqiiqa waa jira weeyaan wuxuu uga baahan yahay maaragtay inuu ilaaliyo madcamkiisa waxu cunayo meeshu wax ka cunayo ma garanaysaa is ilaaliyo shareecada ku xiraado oo ilaaliyo maarata xalaasha iyo xaaraanta markaas wuxuu noqonaya qof cilmigiisu qalbiga taabta maaragtay oo mireeya ayuu noqonaya marka aadaabtaas buu mualifku ka hadli doonaa ila almutaxalii biaadaabihi almutakali can aafaatih walihaada sidaa daraaddeeda oo ay muhiim tahay akhlaaqda cilmiga in la ilaaliyo ayay canaaha alculamaau culimmadu waxay muhiimad siiyeen oo ay awoodda saareen bilbaxhi baaritaan iyo watanbiihi ku baraarujin inay marata dadka ku baraarujiyaan akhlaaqdaas ugana digaan aafaadkaas marka culimmadu waxay siiyeen cinaayo gaar ah ayay culimmadu islaamku siiyeen khayr allah siiye walihaada sidaa daraaddeeda walihaada sidaa daraaddeeda ayaa canaaha ay bimacnaa ihtamuu canaaha alculamaa ay alculamaau ihtamuu waxay muhiimad siiyeen aadaabtaas aafaadkaas ihtama eh, canaha alculamaa culimmadu waxay muhiimad siiyeen aafaadkaas iyo aadaabtaas waxaa dhammaanteed bilbaxhi xagga baaritaanka ah, inay baaraan iyo watanbiih inay ku baraarujiyaan oo ihahdeen meeshaan waxa weya waa lagu kufaa meeshaan waxa weyaan dhibaata ka jirta aalibcilmi oo iska jir maarta jiiradan luqa iska jir yihahdi maarta leanna hore usoo tarjimiy ayaga wadada qaaday inay ku baraarujiyaan waafraduhaa aadaabtaasi akhlaaqdaas waxay u kala yeeleen bita'liif alifitaan kutubay ba u alifiyeen aafaadkana kutub bay ka alifiyeen yani waxa weyaan akhlaaqdana kutub bay ka alifiyeen afraad waxa weya loo kaliya kutub loo kala yeelaa jira marka kutubtaas waa laba nooc midkood weeyaan ima calaa wajhi lcumuum si guud ahaan in looga hadlo likaafati lculuumi culumta dhammaanteed ayadoo loo fiirinin cilmi fiqi cilm اxadiiث cilm اqur'aan ayadoon loo fiirin in culumta si guud ahaaneed looga hadlo oo laga hadlo akhlaaqda culumtu leedahay sideedaba aalib cilmiga cilmiga laga farayo in loo fiiriyo iyo in si gaara ah loo fiiriyo cilmiba aadaab gaara ah laga hadlo ninka muftiga adaabtiisa ninka qur-aanka barta aadaabtiisa xaafidka aadaabtiisa muxadidka aadaabtiisa faqiiha aadaabtiisa si gaara ah in loo sheego labadaba intuba maarta culimadu way ka alifeen in mid guud ahaaneed laga hadlo ama fani gaar ah aadaabtiisa akhlaaqdiisa laga hadlo waa uu sheegi doonaa ima calى wajhi اcumuum inay uga hadlaan si guud ahaaneed likaafat اculuumi culumta dhammaantood sharciga ow calى wajhi اkhusuus ama si gaar ahaaneed uga hadlaan marka kutubtaas waxaa ka mid ah eh, sida maarata gaarka uga hadashay ka aadaabi xamalaة اqur'an اkariim aadaabt aadaabta dadka qur'aanka xambaaraha ay leeyihin oo kale ka mid a ah. ah, qofka xaafidka ah ee kitaabka ilaahay sida lamid maa qofka jaahilka waa inuu ka duwan yaha maarata ah, lannahu kitaabka uu sido uu xambaarsan yahay waa inuu taiir raad ku ya dadka inu ka soocaa maarta ka aadaab xamalat qur'aan اkariim si aadaabta qur'aanka wanaagsan dadka xambaarsan kutubta ugu caansan oo laga alifo hadda ujeedo waa kitaabka atibyaan fi aadaabi xamalat qur'an اkariim lilimaam الnawowi raxmat اllahi caleyh kitaabka ugu caansan buu kamid yahay kitaabu tibyaan liaadaabi xamalat qur'an اkariim wuxuu uga hadlay aadaabta xufaadda iyo dadka kitaabka ilahi xambaarsan subxaana wa tacaala akhlaaqda looga baahan yahay iyo dhaqanka looga baahanya marka kaas waa cilmi gaar ah oo markaas calaa wajhi khusuus ah si gaar ahaaneed oo fanu eh, alqur'aan waa xamlu lqur'aan ayuu maaratay u khaas yeelay ma garanaysaa eh, calaa wajhi aadaab xaml qur'aan iyo waadaabu wa aadaabu lmuxadid qofka muxadidka ah xadiista baranayo xadiista warinaya aadaabka uu leeyahay isagana eh, waxa weya imaamu khadiib albaqdaadi raxmat ullaahi calayhi ayaa iskale maaratay aadaab lmuxadid waxaa kamid ah kitaabka tadkirat الsaamic wاlmutakalim qofka xadiiska dhegeysanaya iyo ma garanaysaa qofka xadiiska akrinaya ka dhegeysanaya iyo ardaga iyo shiiqa adaabtaas maarta uga hadleen waa calaa wajhi khaas weyaan calaa wajhi khusuus weyaan markaas oo si gaaraanada aadaab lmuxadith iyo wa aadaab lmufti aadaabka maarata qofka fatwoonaya aadaab lmufti wlmustafti sidoo kale ayaa kamid a maartay nawina waleya sudna kitaab noocaas o kale ayuu leeyahay aadaabta maarata qofka muftigaa laga doonayo isagoo akhlaaq gaar ah ayuu leeyahay iyo aadaab garan garanaysaa isagoo maarata xanaaqsan inuusan fadwoon misra uusan iska huban inuusan fadwoon inuusan ilahay ku been abuuran subxaana wa tacaala inuusan cidna eh, uga uga baqinin masaa-isha cilmiga uu sheegayo ee sida maarata uu aaminsan yaho asagoo markaasi ay eh, ijtihaaskiisu gaarsiiyo inuu yidhaahdo wuxuu leeyahy aadaab buu leeyahay badan ma garanaysaa qofka muftigaa iyo wa aadaab alqaadi qaaliga aadaabtiis qaaliga kama mara kutubta fiqigaahi kitaab ka maran waa yaryahay inay ka hadlaan qaaliga maartay akhlaaqda looga baahan yahay iyo adaabka looga baahan yahay iyo xaaladaha uu xukumayo waxyaalas xukumi kareen iyo waadaab almuxtasib qofka maaragtay wanaagga amraya xumida reebaya almuxtasib haddaad maqashid huwa alaamiru bilmacruuf wannaahi can ilmunkar baa la yihahdaa muxtasibka ilahay agtiisu ilahay ugu dhowaanaya inuu dadka xaqa u sheego maarata xumida ka reebo waa sida waadaabu daaci wax maanta loo yaqaano qofka daaciga ah aadaabta iyo akhlaaqda u baahan yahay lannahu daacigu waxa weya waa muxtasib weeyaan wanaagga ayuu amrayaa xumida ayuu reebayaa akhlaaq buu leeyahay marka akhlaaqdaasi inuu ilaaliyo qofka daacigaah looga baahan yahay xaalad isagoo dadka ula dhaqmayo soo waanaga u sheegayo hadalkaas u isticmaalaya inta dhamaadeed wahaakada iyo sidaas in fara badan maarata cilmi khaas ah ayaa maarata kutubta ay culimadu ka alifeen oo kaar yeeleen aalib cilmiga looga baahan yahay laakiin anaga maxaan ka hadlaynaa ma cilmi gaara maanta maan ka hadlaynaa waa maya washanu huna meeshaan markaan maarata kitaabkan hadda aan maarata ka hadlayno waa fi laadaabi alcaama waa aadaabta guud ahaneed baan ka hadlaynaa hadda fiqiga si gaar uga hadli mayno xadiis aadaabtiis ka hadli mayno qur-aanka xifdigiisa gaar uga hadli mayno laakiin waxaan ka hadlaynaa aadaabta guud ahaaneed oo la xiriirta qofka cilmiga doonaya fankow doonaba markaas ha barto fankow doona ha u socdo oo doona inuu barto marka waa kutubta caamka saa darteed mualifku kutubta laga alifay aadaabta khaaska ah tafsiil buu xoogaa u galay laakiin kuwa caamka uma gelin muxuu ugeli waayey lannu kitaabkaana laftiisa ka hadlaya aadaab caama ayaa ka hadlaya markaasuu leeya washanu arintu huna meeshatan yani masalada meeshan aan joogno washanu huna kainun huna an nataxadaa yani huna ay nataxada huna meeshan waxaan ka sheekeynaynaa waa fi laadaabi alcaama aadaabta guud ahaneed ayaan ka waramaynaa liman yasluku qofka qaadaya ariiqa tacalumi wadada barashada qofka qaadaya tacalum asharci yani tacalumka sharciga ah, qofka qaadaya fi ariiqa tacalum asharci barashada loo nisbeeyey cilmiga sharciga qofka doonaya inuu qaado meesha aan ka hadlayno maarta ama wuxuu ka hadli doonaa qofka mucalimka iyo mutacalimka labadaba fani gaarna ka hadli maayo inta mualifku ka hadli doonaa mucalimka iyo mutacalimka qofka baranaya qofka la barayo waqad kaana alculamaau dhab ahaantii culimadii waxay ahaayeen asaabiquuna ee horeeyey yulaqinuuna ulaab ardada waxay afka u gelin jireen oo u laqini jireen fii xilaqi اlcilmi cilmiga fadhigiis kaanuu yulainuun yulaqinuuna ulaab w ulaabtu waxay u laqini jireen ayba u meerin jireen fii xilaqi اlcilmi cilmiga fadhigiisa marka cilmiga la baranayo waxay u laqimi jireen aadaaba albi alabka akhlaaqdiis ah. aadaab jamcu aadaab aadaab aalab dalbitaanka cilmiga la dalbayo akhlaaqdiisay ardada u laqini jireen oo isaga loo hormari jira marka hore intaysan wax baranin ayaa waxaa loo sheegi jiray habkii barashada maantana waa nooca dadku ay isticmaalaan oo qofka in marat intu wax baran kahor loo sii sheego wadada u qaadayo fegleding marat qofka in loo sheega horta saana kusugaysaana kusugaysa wadadaa saasaad ku gaari karaysaa waa in loo sheego qofka ma garanaysa eh, culamadu markaa saas bay ahayeen bur ma garanaysaa sheekhu marka wuxuu leeyahay eh, culamada hore maadaama ay culama slf saas samay jireen waqad kaana culamaau saabiquun waxu jeeda culamaa slf raxmat ullaahi calayhim culamada hore oo selafka ummaddaane yulaqinuuna dulaab fi xalaaqi cilmi adab alab cinda awali alab markay dalbayeen marka ugu horreys ayay marata arrintan u bari jireen wa atraktu anugu waxaan soo gaaray sheekh bakr baa naftiisa ka hadlaya waadragtu anu waxaan soo gaaray khabara aakhira alciqdi yacni xarigii ama kuushii warkeedii u dambeeyey ayaan soo gaaray fii dalika arrinkaa yacni xarig xariiro u ah soo ma kuul oo kale ah laga bilaabo culamaau salaf ilaa casriyadii dambe intaan cilmiga la bilaabaynin ardada waxaa la bari jiray adabu alab ayaa la bari jiray marka wuxuu anigana waxaan soo gaaray cumrigaygu igu simay inaan soo gaaro xaraggii ugu dambeeyey inaan arrintaas soo gaaro macna wuxuu ka wadaa xaraggii markaa ugu dambeey waa go-ay ah, laakiin anu waan soo gaaray buu hi maarta wixii ka dambeeyey eh, culumta casriga iyo jaamacaadka iyo magaranaysa cilmigii haqaafu noqday oo aadaab iyo akhlaaq looma ilaaliyo wuxuu iska noqday maarata haqaafu iska noqday lakiin anu waxaan soo gaara bu hi maaratay xaraggii ugu dambeeyey laakiin oo go-ay xalaqadii ugu dambeysaan soo gaara bu hi maarta ah, sheegi doona mesh kuso wa adragtu waan soo gaaray khabara aakhir اciqdi ciqdi bikasri اcayn jamcigiisu waa cuquud waxaana la yihahda xariga kuusha lagu tixo ayaa la yihahdaa kuusha xariga lagu tixo ciqdi baa la yihahdaa waa kuusha haddii la gooyo maaratay xarigaas kuusha waa kala yaacaysa marka wuxuu ka dhigayaa arin kuul soo xariirtay oo kaab kaab laga dhaxlay oo culimadu iska soo dhexli jireen ayay arintaa ahayd marta laakiin xarigii waa go-ay oo xiriirkii baa go-ay meeshaas buu leeyahy saas ugu maalaya wa adragtu waan soo gaaray aakhira alciqdi yani kuushii meesha fii dalika arrinkaa ki ugu dambeeyey khabarka warka ugu dambeeye kuusha ayaan soo gaaray fii bacdi xalaqaati alcilm cilmiga golihiisa iyo fadhigiisa xalaqooyinkiisa qeyb ka mid a ah, fi lmasjid nabawiyi shariif masjidka nabiga caleyh isalaatu wasalaam masjid madiine ayaan saan kusoo gaaray id kaana dhabaantii waxay ahaayeen bacd اmudarisiina fiihi masjidka nebiga dadka culimada oo wax ku barta ardada waxay ahaayeen id kaana wuxuu ahay bacd mudarisiina fiihi fi masjid اnabowi masaajidka nabiga dadka ma dadka wax ku bara waxay ahaayeen yudarisu طulaabahu ardadiisa waxuu bari jiray kitaaba zarnuuji kitaabkii zarnuujiga kitaabkii imaamu zarnuuji uu leeyahay ayay dadka maarata ayay bari jireen ardada ma garanaysaa burhaanuddiin azarnuuji kitaabkiisa Ah. oo waxa weeyaan wuxuu dhintay shan boqol sagaashan iyo saddexdii raximah llahu tacaala oo cayaantii qarnigii saadis buu noqonaya maratay bilowg dhammaadkeedii kitaabkiisana waxaa la yihahdaa asaa kuu sheegi doona kitaabu zarnuji raximah llahu tacaala kitaabkaasoo almusamaa lagu magacaabo waxaa la yihahdaa tacliim اlmutacalim ariiqa tacalum ayaa la yihahda marta tacliim mutacalim somalida waa yaqaana tacliim almutacalim tacliim baritaanka almutacalimi midka wax baranaya oo la baro maxaa la barayaa ariiqa tacalum habka wax u baran lahaa xer in la baro habka wax u baran lahaa ayaa lo ayaa kitaabka magaciisa u bixiyey imaam zarnuji raxmat ullahi caleyh burhaanuddiin zarnuji kitaabkiisa eh, kitaabka waxa weya waa kitaab faa badan buu leeyahay laa shaka maakhidna waliya kitaabku Eh, kitaabka waxaa sharxay eh, ismaaciil sheekh la yihaahdo sharax oo ku daray farisiy iyo waxyaalo turkiy oo ku daray eh, laakiin kitaabkan hadda xidatu taalibcilmiga wixii maadadii u ficnaa uu ka aruuriyey kitaabkaas wadooyinkan waa ku daray marka kitaabkan baa ka nadaamsan isagaana maarata ka macaani fara badan kana toosan xagga manhajka xaqiiqatan marka la yihahdo maarata ah, marka culimadu kitaabkaasoo tacliim la yihahdo tacliim lmutacalim ariiqa tacalum ayay xeerta maarta loo akrin jira intuusan cilmiga usan bilaabin facasaa waxaa suurtagala marka an yasila ahlulcilmi ahlucilmigu inay xariiriyaan haada alxabla xarigaas xariga kan haada alxabla xariga kan xariga alwahiiqa ee xoogga leh alhaadi ee ardada ku hanuunaya liaqwami ariiq wado midda ugu toosa xarigii waa go-ay buu leeyahy laakiin waa in mar labaad xarigii lasoo xariiriya oo ardada akhlaaqda la baro iyo aadaabta iyo wadada ay xilmiga u qaadayaan oo ahlucilmigu waxaa suurtagala ah inay u laabtaan bule wadadii kitaabkan waxuu u talagalay inuu wadada xarigaa soo xariiriyo kala go-ay maarta ayuu mualifku tala raxmatullah caleyh fa casaa waxay mudan yihiin an yasila inay xariiriyaan ahlulcilmi dadka ahlucilmiga ah hada alxabla xariga kan xariga muxuu yahay cabdiqani ah cilmiga miya xariga xariga muxuu ujeedaa daahir ya ha kuushii go-day oo xarigaas wuxuu ahay akhlaaqda daalibka la baro eh, intaan maarta cilmiga bilaabin ayaa loo jeeda goday kuusha goday waa naas weyaan marka xarigii waa in dib loo soo xiraa xariga marka wuxuu ku sifeeyey xabl alwathiiq xarig xoog le inuu ahaa liannahu min asalaf baa laga soo wariyey riwaaya dheer weeyaan alhaadi xarigu haddana wuxuu kale kusii sifeeyey inuu ya xarigaasi mid ku hanunayey liaqwami ariiq wado ugu toos ardaga maarta wada cad buu dhigay inay marka la xariiri weeyaan oo fa yudraja in lagu oo markaa lagu daro tadriisu hadihi اlmaadda maaddadatan baritaankeeda iyo dersigeeda in lagu daro fii fawaatixi duruusi اlmasaajid masaajidda duruusteeda bilowgeeda fawaatix waa maxay hiy alawaail min almiftaax intaan duruusta masaajidka la bilaabinin ka hor in maadaana dulaabta loo sheego ayaa maaragtay arinta wadada haboona waa saas weeyaan fayudraj markaasi la geliyo fayudraj ay fayudam waa in lagu daro markaa lagu daro tadriisu hadi maada maadadatan maarata baritaankeeda iyo daraasaynteeda fii fawaatixi duruusi masaajid fi awaail duruus masaajid waa masaajidda duruustooda bilowgeeda in lagu daro maaratay oo noocaas lagu bilaabo oo inay go-daba kutusinaysa hadda iyo i wafi lmawaadi diraasiya annidaamiya iyo wafi fawaatix mawaadi diraasiya mawaadi diraasa maadooyinka maaratay dersiga la siinayo ardada bilowgeeda in lagu daro duruustaasoo annidaamiyati ee nidaamiga ah mansuubat ila nidaam durusa ah. xukuumooyinku ay dejiyaan manaahijtu ay dejiyaan maaratay oo nidaamiga nidaamka waxa weyaan waa iskuulaadka bilowga dhexaadka iyo jaamacadaha waxna dhammaantood ayaa la yihahda marat duruus nidaami ah lan duruusu midna waxa weyaan waa masaajid xalaqaad cilmi midna waxa weeyaan waa meel shahaadooyin loo doonto ragna sanad ragna shahaado fahmeysaa marka waxaa uga jeeday mnidaamiga waxaa la yihahda kuwa xukuumaadku ay ka dambeeyaan oo ay nidaamiyaan saasaa nidaam loo yihahda marka waa in ayagana la baro dulaabtaas ama ha noqoto masaajid wax lagu baro ama iskuulla iyo wax kale halagu bare ah inay culumta sharciga ah ee cilmiga barashadiisa in la ilaaliyo akhlaaqda aalibka oo marka la hormariyo intuu qofkus wa kala bilaabo waarjuu waxaan rajaynayaa an yakuuna inuu noqdo hada takyiidu alifitaankan aan kitaabka alifayo atayiid hada takyiidu bmanaa hada taliif buu ujeedaa laakiin muxuu taqyiid u bixiyey lanna huwa taqyiidun calaa ru'uusi masaa'il masaaisha oo inta ugu muhiimsaneed oo qayday weeyaan horeba naga usoo marnay alcilmu qaydun alcilmu saydun wاlkitaabatu qayd marka masaaisha in la xiro qaydku waa xabsiga ama xiritaanka marka kitaabka maadaama uu qorayo masaaisha waxa wey meel buu ku qoray qayd saas loley maata kitaab buu ku qayday qayadt almasaail bimacnaa katabtuha wasatartuha say dadka kale u gudubto maarata marka qeydku lakin asalka luqada carabiga waxa weyan waa shayga ad xirtid weeyaan cilmuna waa qeyd waa la xiraa waa la qoraalka u ah marka wuxuu leeyahay arju waxaan rajaynaya an yakuuna inuu ahaado hada taqyiid yani hada taliif bu ujeedaa kitaabkan qoritaankiisu inuu noqdo faatixata khayrin khayr hortiisa inuu noqdo iyo bilowgiisa fi tanbiih ku baraarujinta calaa ixyaai hadihi اlmaada maadada nooleynteeda alatii maadadaasoo tuhadib aalib aalibka saafi garaynaysa maarta tunaqi aalib weyaan hadabtu shaya bimacnaa naqaytuhu wasafaytuh wajacaltuhu khaalisan aalibka waxa weyaan way nadaaminaysaa way nadaafinaysaa waxay ka dhigaysaa aalib cilmi xaq ah oo run ah ayay ka dhigaysaa ma garanaysaa alatii tuhadibu aalib oo watasluku qaadsiinaysa biha asaga aljaadata wadaa toosan fii aadaabi alab akhlaaqda dalbitaanka cilmiga dalbitaanka iyo waxamli cilmi cilmiga xambaaritaankiis axyaana ah. yalub axyaana yaxmil daalib cilmigu marna waa cilmigu doonaya wada u qaadaya waday wada sharci inay noqoto xagga xamliga cilmiga u ambaarayana sidoo kale ayay baraysaa iyo sidoo kale waxay ku xambaaraysaa daalib cilmiga tasluku bihi aljaada fi aadaabi alab waxamli اcilm wa aadaabihi ay aadaab اcilm cilmiga akhlaaqdiisa aadaabi oran laha aadaab aalib damirku wuxuu laabanaya aalibka aalibka maca nafsihi naftiisa sidee bu marata aadaabta laga doonayo naftiisa marata uu ka hadli doona malifku waxna wa tafsiin waa baabaabka uu ka koobaya kitabka hadda meeshan uu kuu sheegayo wuxuu barayaa aljaada wadada uu qaadayo xamlu lcilmi aadaab dalab habka uu dalbayo cilmiga aadaabtiisa xamlu lcilmi cilmigaas markuu qaadayo habka uu qaadi lahaa aadaabihi maa nafsihi aadaabi aalib maa nafsihi aalibka laftigiisa naftiisa iyo asaga adaab baa ka dhexaysa adaabta waan kuu sheegi doona maaliku arday maarata kasuul ohoo daalan oo waxba baran oo kitaabka tuuro oo ma garanaysaa sabar lahayn oo maalina gooyo maalina yimaad waxyaala badan baan kuu sheegi doonaa ardayga naajixa nooca u yahay maarata ayuu saba ka hadli doona maarata marka wuxuu leeyahay maca nafsihi waa inuu akhlaaq leeyahay si cilmiga u gaaro qofku maarata u bislaado wa aadaabi maca nafsi iyo wa maca mudarisihi adaabta afraadna waxa weyaan waa maca mudarisihi asaga iyo macalinkiis adaabta ka dhexeeya mudariskiis baabkiis kamid n keeni doonaa waxyaana babaabti weyaan baabka shanaad uu keeni doono weyaan wa darsihi wa akhlaaqihi maca darsihi darsiga uu qaadanayo iyo akhlaaqda ma garanayo darsiga laftiisu akhlaaq bu ubaahay mualifkaa li doono imise jeer la raba inaad kusoo ceshato haddaad inta dhegeysato aad tuurto maalintaa dambe ad darsiga gelaysa kitaabka meesha ka soo qaato waxa weyaan waxba weyn ka faaide msms ba iska luminaysa maarta ardaygu s kitaabkiisa umaraajicin lahay sidoo ma garanaysaa uniqaashi lahay masaaisha sidoo maratay kutubta ukala hormarin lahay wa dhamaantood bu noo sheegi doonaa aadaabihi maca darsihi iyo wa zamiilihi baabka lixaadna waa weya waadaabihi maca zamiilihi saaxiibkiisa wax la dhigta akhlaaqda uu laleeyahay adiga saaxiibkaaga xerta waa tihiin ardayga waa tihiin xiriir baa idinka dhexeeya waliba waa culimadu ku talinayaan nin daki aho caaqil ah inaad la saaxiibto ah, haddii kale wa mid qabi hadaad la saaibto hoos ba kuu jiidaya ah, waa nin maaratay hada jeer nin himad leh oo fiican oo madaad kitaabkooda akrisatiin oo ku soo wada ceshatiin ah, lakin haddaad mid qabiya la saaxiibto waa kula haraya isago ma garanaysaa waxba aan ku faaideyn ama wakti kaa lumi ama iska hadal waxba mat aan majaadi ahayn marka wuu ka hadli doona asagana baalkiisu keeni doonaa samiirkaaga saaxiibkaaga waxbarashada aad maarata ka dhexeeya aadaabta akhlaaqda ka dhacanaysa iyo kitaabihi wa aadaabihi maca kitaabihi ardayga iyo kitaabkiisu akhlaaqda ay isla leeyihiin maarata ah, waa inu ardayga kitaabkiisu xiriir baa ka dhexeeya kitaabka u dooranayo s u dooranayo kitaabkiisa waxyaala fara badan buu ka hadli doonaa wa hamarati cilmihi iyo maarata daalib cilmiga cilmigiisa mirihiis ah, lannu cilmigoo baranayo wuxuu baranayo camal inuu hogaamiyo khashyada ilahay cabsada ilaahay inuu naftiisa jahliga u qaado inuu cilmigu mirow dhalanaya marka mirahaasi ka dhalanaya cilmigana sida ula dhaqmi lahaay wahaakada fii maraaxil xayaati saas ayaa maaratay ayuu kitaabkan ka hadlaya fii maraaxil xayaati fii maraaxil xayaati aalib aalibka noloshiisa marxaladaha kale mar marayo ah, marxalada kala geda maraya marxalatu ibtidaa maraya marxala mutawasit maraya marxala caadiya maraya marxalad kastaba waay leedahay eh, waxay leedahay dabeecad gaar ah marka sidoo ula dhaqmi lahay maraaxishaas almin baa babka kitaabka si guud ahaneed waa intaas maarata baabka ka hadlaya fa ilayka haddaba iska qabo ilayka maxaa la yihahdaa waa jumla iqraa'iya waxaw khud oo kale weeyaan fa ilayka qaado haddaba xilyatan akhlaaq qaado oo taxwi koobaysa majmuucata aadaab aadaab fara badanoo la aruuriyay bay koolmaysaa maarata waxaad qaadataa akhlaaq oo taxwi koobaysa majmuucata aadaab aadaab badan bay koobaysaa oo la kulmiyey nawaaqiduhaa waxaa burinaya kasoo horjeeda majmuucatu aafaat maarata majmuuca oo aafooyin ah ayaa kasoo horjeeda waa iska horjeedaa marka marka aadaabta akhlaaqda wanaagsan nawaaqidkeeduna waxa wey waa xun yihiin ma garanaysaa runtu hadday fiican tahay been baa kasoo horjeeda fisqigu hadduu jiro cadaalad baa kasoo horjeeda marka waxa weya waa isburinayaan ee marka hadaba qaadaba ma garanaysaa faidaa faidaa faata adabu minha faidaa faata hadduu kau tago adabun adabi oo minha aadaabta ka mid weydo intaad cilmiga dalbayso ama ilmi qofka cilmiga hadduu aadaab aadaabta ka ay ka tagto iqtarafa wuxuu qaadanaya ku dhacaya almufaridu midka xadgudbay oo akhlaaqda ku xadgudbay aafatan min aafaatih aafo oo aafooyinka cilmiga ka musiibo oo musiibooyinka cilmiga ka ayuu ku dhacaya marata mufaridku haddii aad maaratay ku xadgudubteed akhlaaqda waa w aanba kudhacaysa iqtarafa biyadihi ilaa man iqtarafa urfata biyadih waxa weya marka wuu ka dhigaya kaanahu iqtarif lannu asaga kasbada shaygan marka wuxuu qaadanaya ku dhacayaa almufaridu qofka xadgudbay akhlaaqda wanasan ku xadgudbay aafatan buu goosanaya qaadanaya min aafaatih famuqilun dadka waxaa kamid a ah marka daalibka famuqilun mid yaraysta iyo mustakir mid badsada aafaadka laftigooda waa darakaad soo kuu sheegi doono marka nin farabadsaday iyo nin yaraystaba haddii u akhlaaqda waayo marat aafaadkaas baa sugaya dadkuna waa kala duwan yihiin fa minhum muqilu wa minhum mustakir bmaa qaybna waa yaraystaan qaybna maarata aad bay u farabadsadaan way kala badan yihin maarata wa kama ana hadihi aadaab sida aadaabtani darajaatun saacida darajooyin kor u socda ay yihiin ila sunati falwujuub marka qaarkood akhlaaqdaani waxaan lena waa sunno marna waxaan lena waaba waajib ah, cadligu waa waajib runta la sheega waa waajib ammaanadu waa waajib marka qaar waa waajib baan leenahay muruada iyo sharafta inaa ilaalisid waa waa sunno marka qaarkood marka darajooyinka akhlaaqdu aan sheegi doono kitabka lagu sheegayo hal mid ma ahna waa darajooyin oo kala sasareeya weyaan ma garanaysa xukunka axkaamta marka loo firiyo sharciga wa ana hadihi aadaab sida aadaabtaasi darajaatun darajooyin ay tahay saacidatun kor u soconaysa ila sunati falwujuubi ma garanaysa falluzuumi sidaas ay u soconayso sunno waajib xaggaas nawaaqiduhaa waxaa burinayo kasoo horjeeda darakaat darakooyin haabidatun hoos u degeysa ilى اkaraahiyai fالtaxriimi falmuxaram sidaas u soconaysa ayaa marat kasoo horjeeda bu le ma garanaysa sida qaalibkaa ah weya eh, marka haddii akhlaaqda wanaagsan kor u socoto oo markaan waajib ay noqonayso waajibkaasi xaaraan baa kasoo horjeedi karaysa eh, wixii sunada ahay ma garanaysa waa dhici karta krahiya in kastoosa mutarid aysan ahayn arrintaas oo dhici karaysa in la helo suno aysan kasoo horjeedinin karaahiya xaaraan kasoo horjeedan dhici karayso way dhici karaysaa laakiin waa iska horjeedaan ba ujeeda wixii wanaagsan darajaad baa la yidhaahdaa wixii xunna waxaa la darakaat ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar marka waa hoos u socod waa darakaat kor u socodna waa darajaad weeyaan saasoo kugu yidhi fanawaaqiduhaa waaa nawaaqiduhaa buritaankeeda waxaa kasoo horjeeda waa darakaat darakooyin haabidatun oo degeysa ilى اlkaraahiyati faالtaxriimi wahlumajara wa minhaa akhlaaqdaas aan ka hadli doono minhaa ay min alakhlaaq akhlaaqdaa waxaa ka mid ah maa yashmalu wax kulminaya cumuuma alkhalqi khalqiga dhammaantiis min kulli mukalaf qof kastoo mukalafa wax laga doonayo akhlaaq aan ku gaarhayn baa jira daalibcilmiga lakin dalibcilmiga la wadaagsado sida maalan run sheego waa waajib qof kastoo muslim run sheego inuu caadil noqdo waa waajib qof kastoo muslima daalibcilmiguna waa min baabi awlaa qofka cilmiga sharciga qaadaya marka waxa wey akhlaaqda waxaa dhici kara inta mid guud ahaaneed oo makhluuqaadka dhammaantood laga doonayo wa minhaa waxaa ka mid ah min alakhlaaq maa yashmalu wax kulminaya cumuuma alkhalq oo min kulli mukalaf qof kastoo waajib shaariga saare oo qaangaar ah wa minhaa waxaa ka mid a ah akhlaaqda aan sheegi doono maa yakhtasu bihi wuxuu la keli yahay daalibucilmi qofka daalibcilmiga ah oo dad kale aysan la wadaagsanoo si gaar ahaneed ah daalibcilmiga looga doonayo sida wax u baranayo manhajka uu ku soconayo wadooyinka uu qaadayo waa arrin khusaysan maarta dadka ahlucilmiga ah akhlaaqda marka ay ka tahay wa minhaa waxaa ka mid ah akhlaaqda aan sheegi doono maa yudraku wax lagu garan karayo bidaruurati sharci sharciga daruuradiisa lagu yaqaano qof kastaba sharci wax ka yaqaan u garan karayo inaan waajib lala yimaado akhlaaqda oo ay ka mid tahay yani badihiyaat eh, cilmi ama diin islaamka la garan karayo maarta eh, qayb waa qaybtaas oo aan daliilkeeda inaad sii baartid aan kaaga baahnayno oo daruuro lagu garan karayo naftaadu qasab ay kaaga dhegeyso wa minhaa waxaa ka mid a ah, maa yudraku wax lagu garan karayo bidaruurati sharci sharciga yani waxyaalaha qasabka ka dhigay iyo daruuraadkooda ayaa maarata lagu garanaya waxa ujeedaa maa yutraku bidaruurati sharci maa yucrafu min addiini bidaruura sida maarka taxriim ilkadib iyo wanaxwi ee xaaraamtu inay bantu xaramta wixii lamid ah ayaa ka mid ah wa minhaa waxaa ka mid ah akhlaaqda aan sheegi doono maa yucrafu wax lagu garan karayo biabci dabeecadda wanaagsan ay garan karayso ka xifdi lmuru'a walibticaadi can khawaarimiha muru'ada wanaagsan maa garanaysaa in la ilaaliyo eh, maaratay la ilaaliyo wixii muruada waxu dhibaya sharafta udhibayana in iska ilaaliyo ma garanaysaa ah, iyo waxyaalaha dadka dulaabulcilmiga iyo culimada iyo waxyaalaan ku fiicnayn baa jira maarata ah, oo qofku maarata dabci ahaan lagu yaqaano inaysan qofkan mawqifka aysan ma garanaysa ay fiicnayn ah, haddii la arko mid maarata shiik aho oo dhowr leh haddii la arko kale maalan ama saa uxirxirtay ma garanaysaa ama jens dilaacsan wata ama magaranaysa waxyaala lamida ah, dabciga lagu garan karaya arrinta maash magaranaysa ama oo koolal wata oo magaranaysa wii lamid a ah. marka waa shay dabcigu yaqaanaa jira qofka lagu garanaya magaranaysa dabeicadda ka cararayso oo iyadoon loo fiirinba maarata dhinac kaleba wa minhaa waxaa kamid a ah maa yucrafu biabci wax dabeicad lagu yaqaana baa kamid a dabecaddu ay keenayso akhlaaqda oo wayadulu u tusinayo caleyh dushiisa cumuum sharci sharciga si guud ahaanad oo ku tusinayo oo min alxamli isku xambaaritaanka calaa maxaasin aadaab aadaabta wanaagsan la isku xambaaro iyo makaarim akhlaaqi akhlaaqda sharafta leh lsku ambaa nuqdad muhiima ah jiddanbu maalkunka meesha noo sheegaya oo ragga qaar kutubka akhriyey ay su-aasha isweydiiyeen kitaabka waxa wey mualifku ma doonayo inuu maadada maado weyn ka dhigo oo maarata qofka cumriga ka qaata saa darteed wuxuu qorayaa ruuusul aqlaam meelaha ugu muhiimsan buu keenaya saaba ugu yihi walam acin ma aanan u jeedinin kitaabka markaan alifayey alistifaaa inaan dhammaystiro akhlaaqda dhammaanteed ma doonayo maqsadkayguna saas maysan ahayn walam acin jeedinin walam walam aqsud uma ajeedo anuu markaan kitaabka aan alifayo oo noocan aan alifayo ujeedadeedu maysan ahanin oo soo qoonanayo maarata soo kaxaynaya kitaabka walam can اlistifaai ay lam aqsud ixaadataha inaan koobo ma doonayno ma doonayo maarata masaaisha dhammaanteed laakina laakiin siyaaqataha soo kaxaynta aan soo kaxeeyey siyaaqataha yani ma asuuqhu waxaan soo kaxaynayo akhlaaqda wanaagsan ah ayaa tajri waxay ku soconaysaa calaa sabiili darbi miaal tusaale aan sameeyo oo kale weya waa tusaalo waxaan soo kaxeeye ma garanaysaa laakiin akhlaaqda dhammaantood inaan dhex galo ma doonayo waa calaa sabiili darbi miaal waa tusaale waa example on kale tusaale oo kale weeyaan qaasidan xaala kowni qaasidan anagoo ula jeeda ah, markaan soo kaxaynayo qaasidan anagoo ujeeda addalaalata tusitaanka inaan ardaga tusiyo al muhimaati shayaalka muhiimka ina tusiyaan doonaya qofka ardaga inaa ihahdo shayga muhiimka ahi waa kan ina ihahdaan doonaya iyo masaaisha ugu muhiimsan oo ruusul aqlaam inuu qorow doonaya ma garanaysaa mualifku raxmat ullahi caleyh ilaa inuu lagama gaaro ma garanaysaa adalaalata cala almuhimaat shayaalka muhiimka baan ujeedaa faidaa waafaqat hadday waafaqdo akhlaaqdaas aan sheegay oo miaalka ah hadday waafaqdo nafsan naf hadday kusoo aado naftaasoo saalixatan wanaagsan laha akhlaaqda u wanaagsan tanaawalat way qaadaysaa haada alqaliila waxaa yarkaan u sheegay oo fakaarad waa badin doonta qofka akhlaaqda intaan qabsada ayadaaba maaragtay akhlaaq wanaagsan u dhali doonta ma garanaysaa marka inaan hadaan dabaga dhex galo ma aha masaaisha dhammaantood fa waafaqat hadday waafaqdo ay akhlaaq akhlaaqdan wanaagsan aan sheegay iyo aadaabtani waafaqat hadi اadaab nafsa naf saalixatan wanaagsan lahayda u wanaagsanad tanaawalat tanaawalat inafsu nafta ayaa qaadanaysa hada alqaliila midkan yar oo fakaharatu way badinaysaa wa almujmala wa waxay qaadanaysaa hada almujmala arrinkan aan koobay oo mujmalkaa bay qaadanaysaao ayadaa cadcadayn doonta kala saarsaaran doonta maarta naftii wanaagsan ayadaa iska barakoobi doonto barakaysan doona wa almujmalna way qaadanaysaao fafasarat way kala dhidhigaysaa waman akhada qofkii qaata bihaa akhlaaqdan kitaabka aan ku qoray intafaca huwa binafsihi weeyaan asaga waa ku intifaacaya wa nafaca hayrahu dadka kalena waa anfacaya maarata ah, biidn illahi caza wajal asna waa ku intifaacaya dadka kalena waa anfacaya wahiya ayaduna bidowrihaa dowrkeeda akhlaaqdaani yani muhimadeedu dowrkeeda akhlaaqdaani dhammaanteed ma'khuudatu waxaa laga soo qaatay min adabi man dad akhlaaqdood baa laga soo qaaday baaraka allaahu alla uu barakeeyey fii cilmihim cilmigood culimo maarata ilaahay subxaana wa tacala kuwa barakeysa uu ka dhigay oo cilmigoo dadka ku anfacay oo bislaadeen oo dadka tarbiyeeyeen oo akhlaaqda wanaagsan ku caanbaxeen oo muslimiintu ay jecel yihiin kooxdaas akhlaaqdoodii weeyaan bu maarta ee waddada qaadeen dad cilmigooda ila barak waxa la waa cilmi barakeysan helno waya bidowriha maakuudatu waxaa laga soo qaaday waddada waa hore loo qaaday adiga bilaabi mayse rag baa hore u maray rag baa wadada ku geedihii iyo maarata wii ku mudi lahay dhammaanteedba ka xaaqay intaas sanaan la maray marka wada cusub bilaaba mayno ee wada culimada maarata tarbiyoobay oo ma garanaysaa wadu nabigu tarbiyeeyey alayh salatu salam saxaabadiisii taabiciintii taabici taabiciintii aimatu madaahib alarbaca culamada islaamka muxadisiintii rag baa hore uga qaada wadada marka waa raggaa akhlaaqdoodii buu leeyahy maarata wadada ay qaadeen weyaan cilmigooduna ilaahay subxaana wa tacala barakeeye ummadda ku anfacay waya bidowriha maahudat waxaa laga soo qaaday min adabi man dad akhlaaqdood baaraka allahu ilahay uu barakeeyey fii cilmihim cilmigooda ilahay uu barakeeyey subxaana wa tacaala oo culamadii saalixiinta ah oo wasaaruu noqdeen aimatan imaamyaal yuhtada lagu daydo bihim ayaga kooxdaas waxa wey akhlaaqdooda weyaan imaamyaal lagu daydo jamaca allaahu jamacana allaahu ilaahana kulmiyo bihim ayaga fii janatihi jannadiisa allah nagula kulmiyo kooxdaa wanaagsan oo aimada muslimiinta ah aamiin sal allahu calaa muxamedi wacala ali w saxbi ajmaciin